alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira ah, su'aal ayaa waxay ku saabsan tahay qofka iibsada neef la soo darariyey ma marka horu shardisanayaa mise bilaa sharti ayuu ku iibsanayaa jawaabtu waxay tahay maadaama la soo darariyey wuxuu yeelanayaa isagoo aan waxba shardisan ayuu yeelanayaa khiyaarka yeelanayaa hadduu ogaado in la soo darariyey oo aan loo sheegin arrinka aanu ka warqabin sidaa lagaga iibiyey waxaa ku jira nooc marka khiyaano ah waxaa la moodsiiyey inuu caana badan yahay waxayna noqotay in arrinku sidaa ka duwan yahay marka wuxuu yeelanayaa khiyaar buu yeelanayaa marka calal itlaaq buu u yeelanayaaye inuu shardisto mid ku xidhan maaha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam aw qaala samictu anabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hurayra wuxuu yidhi wuxuu idhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ama waxaan ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanayo man adraka maalahu bicaynih man adraka ku kastoo soo gaadha ama soo haleela maalahu maalkiisii bicaynihi laf ahaantiisiiyo sidiisiiyo soo haleela bicaynihi waa tawkiid bicaynihi maalkiisiiyo sidiisiiya soo haleela laftiisiiya soo haleela bicaynihi laftiisii soo haleela cinda rajulin nin agtii ku haleela yacni ku soo gaadho aw insaanin ama shakhsi agtii ruux agtii lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo qofkaasoo qad aflasa caydhoobay oo kacay iflaas baa ku dhacay wuu kacay kicitaanku waa maxay hantiduu haystay waxaa ka fara badatay daynta lagu leeyahaa ka badatay fa huwa axaqu bihi isagaa u xaqnimo badan maalkiisa min hayrihi cid kale waa uga xaqnimo badan yahay oo dadka kale dayman kale isaga uga xaq leh marka waa in isaga la siiyaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku wuxuu ku saabsan yahay ruuxa mufliska ee kacay ee hantidu haysta ay ka fara badatay daynta lagu leeyahay waxay noqonaysaa ciddii uu xoolo ka soo qaatay oo xoolaha aanu ku tasarrufin ou sidoodii u hayo oo aanu waxba ka beddelin xataa sifadeedii iyo siday ahaayeen haddii sidaa lagu soo gaadho xoolaha la qaybinayee dadka dayman kale loo qaybinayo si siman loogu qaybinayo kama mid noqonayso qadarkaas ee ruuxii laga soo qaada iska leh oo la siinaya masalan shakhsiga daymanka lagu leeyahay ay ka fara bateen hantidiisii dad fara badan buu dayman ka qaaday dadka uu daymanka ka qaaday waxay u qaybsan yihiin qaar xoolahoodii uu isticmaalay iyo qaar aanu isticmaalin kuwaanu isticmaalin waxaa ka mida qaar xoolihii xataa sifadii aanu waxba ka beddelin laa ziyaado walaa naqsi walaa tasarruf yacni innaba wax beddelaadoo uu ku sameeyey ayna jirin xoolaha qaarkoodna waxyaalo kale ay dhex galeen iyo xoolo kale oo sifadoodii waa isbeddeshay wixii uu isticmaalay isagay ku maqan yihiin oo dimmadiisay saaran yihiin wixii uu ku tasarufay oo sifadoodii iyo xaalkoodii wax iska bedeleen oo xoolo kale dhex galay xaalka caynkaasana waxay noqonayaan inay dimada fuulayaan laakiin xoolaha haddaan waxba iska beddelinoo sidoodii uu yahay asal ahaan waa sidii sifa ahaanna waa sidii siduu uga soo qaaduu meel u dhigay markaasaani ninkii hebel waa kacay xajri baa lagu sameeyey qaadigu wuxuu soo saaray in tasarrufka laga xidho hantiduu hayana loo qaybiyo loo xaraasho dadka dayman kale xoolaha caynkan ee isagu aan markaa wax tasarrufa aanu ku samayn waxaa loo celinayaa shakhsiga iska lahaa inta kale hantidiisa abaa la qaybinayaa hantidiisaa kale dadka waxaa loogu qaybinayaa calaa xasabi nisab sharcan waa sidaas nisbada loogu qaybinaya waa maxay waxaa loogu qaybinayaa in la yidhaahdo waxay daymankii u gaadhaan baa loo siinayaa oo hadday minnus u gaadhayaan minnuskaasaa loo siinaya kii waxa badan lahaa iyo kii waxa yar lahaaba lama odhanayo kani waa xoolo badan yahay hantiduna gaadhi mayse kan baa xoolo yare kan khaarijiyo kan inta yar siiya horta la odhan maayo waa qalad waa in si cadli ah loogu qaybiyaa caddaaladdaasi maxay keensanays mid baa wuxuu leeyahay kun doollar mid kale wuxuu leeyahay shan boqoloo dollar mid kale wuxuu leeyahay laba boqoloo dollar mid kale wuxuu leeyahay boqol dollar mid wuxuu leeyahay toban dollar haddii la yidhaahdo waa loo qaybinayaa nis baa loogu qaybinaya siday ugu gaadhaa loogu qaybinaya bimacnaa min nus xoolahooda hadday ugu gaadhayso min nuskaasaa loo siinaya mid walbana nus ha haysto nusna ha ka maqnaado kii kunka lahaa waxaa la siinaya markaa shan boqol shan boqol waa nuskii kunka kii shanta boqol lahaa waxaa la siinayaa laba boqol iyo konton waa nuskii shanta boqol kii labada boqol lahaa waxaa la siinayaa boqol ayaa la siinaya waa nuskii kii tobanka lahaa waxaa la siinayaa shan dollar waa nuskii tobanka taasi waxay noqonaysaa waa qismata cadlin mid walba hantidii ka maqnayd nusna wuu qaatay marka la kala badho nusna waa ka maqan yahay hadda mid shan dollar baa ka maqan midna shan boqol baa ka maqan laakiin mid walba hantidii ninkan kaga maqnayd ayaa qadarka ka maqani nus tahay qadarku qaatayna nuskee tahay lama odhanayo kan tobanka dollar ahaa tobankiisa horta inaga siiya isagoo ha iska tagee ila kuwan kale u gaadhi maysiye kuwa kalena aan wax siisiinno ila wixii suba toban dollar bay ahaayeen haadaa khalat waa in si isku mida loogu qaybiyaa si isku mida marka loogu qaybinayana waxay noqonaysaa calaa xasabi nisab yaa hadday u gaadhayso boqolkiiba toddobaatan waa loo siinaya hadday u gaadhayso boqolkiiba sagaashan waa loo siinaya hadday u gaadhayso boqolkiiba siddeetan waa loo siinaya hadday u gaadhayso boqolkiiba toban wax ka badanba maaha waa loo siinaya haddii boqolkiiba toban loo siinayo kii tobanka lahaa muxuu qaadanaya hal dollar baa la siinaya kii boqol ka lahaana toban dollar kii labada boqol lahaa labaatan kii kunka lahaa imsa boqol waa saas waa fahantay maan filayn laakiin xoolihii aan waxba laga beddelinay sideeda loo soo qaaday uu meesha sida u dhigay bicaynihi waa laf ahaantiisii xagga daat ahaan iyo xagga sif ahaanba xooluhu waa laftoodii sifaduna waa sifadoodii waxba lagama beddelin isagu isagaa dadka kale uga xaq leh maadaamu isagu xaq leeyahay waxay noqonaysaa isaga sidiisa in loo siiyo maalka la qaybinayo aan lagu darin waxaa xadiiskan laga qaadanayaa sida ay salafka ugu dadaali jireen alfaadda axaadiista ay ku soo warinayaan siday ahayd waa laga qaadanayaa waana soo sheegnay waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii xoolihiisii oo sidiisii ah oo siyaado iyo nuqsaan midnaba aan lagu samaynin wax laga beddelay ayna jirin ku soo gaadha ninkaa mufliska ah wuxuu noqonayaa isagu inuu helayo xoolihiisoo sidiisa loo siinayo la odhanaya kan qaado waxaa laga qaadanayaa in xoolahaasi laftoodii ay yihiin aan beddelaadna lagu samayn bicaynihi maalkiisii laftiisii waynu yahay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray walam yufariqu aan kala geyn ee sidiisii ah marka daatada iyo sifada midnaba inaan waxba iska beddelin ayuu ku tusinayaa xadiisku markaasuu u xaq yeelanayaa in isaga la siiyo oo maalka la qaybinayo aan lagu darin waxay kaloo culammadu u shardiyaan waa inaanu wax markaa beddel ah walow haba yaraadee aanu ka qaadan ee eh, haddii lacagtii qayb la siiyey qaybna u hadhsan tahay xaalka noocaasa dadka kaleu la mid yahay waayo maalkan oo dhan ma wada yeelanayo uma xaq yeelanayo xadiiskuna wuxuu sheegaya maalkan inuu xaq yeelanayo marka goortuu u xaq yeelanaya waxay tahay waa markaanu wax ciwada qaadan oo lacagtii wax ka mida lama siin ee eh, haddii qadar ka mida la siiyey waxay noqonaysaa maalkiisu inaannu sidiisii ahayn ee maal cid kale leedahay ay ku dhex jiro oo ninkani qadaruu leeyahay inuu ku dhex jiro can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma qaala jacala jaabir ibni cabdilaahi waxa uu yidhi jacala nabigu sala allahu aleyh wasalam waa yeelay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa qada nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa xukumay bishufcati shufcada ayuu xukumay fii kulli maa lam yuqsam wax oo hantidii maguuraankaha la kala xadeeyo oo dhulkii la kala qaydo la yidhaahdo qadarkaa ilaa halkaa adigaa leh halkaa ilaa halkaasna hebelka kale ayaa leh xuduuddu hadday dhacdoo la kala qaydo wa surrifat ituruq dariiqyadana la kala jeediyo la kala leexiyo oo mid walba waddo gaara loo yeelo labadaas shardi haddii la helo falaa shufca wax shufca la yidhaahdo waajibi meesha kuma sugna xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim laba lafdi buu xadiidku ku soo arooro waa jacala iyo qadaa waana bimacnan waayo jacala macnaheedu waxay tahay waa bimacnaa sayara sayarana waxay noqonaysaa bimacnaa waa tasyiiri sharci ah sharcan buu sidaa uga yeelaa looga jeedaa taasina waxay la macno tahay qadaa xukun bay la macno tahay yacnii waa xukumay iyo sharcan buu sidaa uga yeelay waa bimacnan fii kulli maa lam yuqsamna waxaa loo jeedaa waxyaalaha maguuraanka laga tilmaamaya ama beerta ama dhulka ama ceelka ama berkadda ama guriga ashyaada noocaas ah ayaa laga tilmaamaya shufcadu waa maxay shufcadu waa xaq uu ku mutaysanayo qofka qof wax la wadaagaa oo hanti maguuraana lalihi wuxuu ku mutaysanayaa haddii isaga aanu ogaysiina iska iibiyo oo aanu isaga door gelin inuu la soo noqon karo shaygaas ka dhaxeeyey ee qaybtiisii u iibiyey ayuu ka soo ceshan karaa sharcan cidduu ka iibiyey taasaa waxaa la yidhahdaa shufca waa intizaacu xisati shariiki miman intaqalat ilayh yacnii qaybtii wadaagahan kale lahaa ayuu wuxuu ka soo ceshanayaa cidday u guurtay ee markaa waxaa weeye uu ka iibiyey ayuu ka soo ceshanaya miaal laba nin baa waxay wada leeyihiin beer bay wada leeyihiin beertu uma kala qaydna waxay u leeyihiin nusaw nus laakiin uma kala calaamadsanoo adna nuska xagga xigaad leedaho halkaasay kaaga bilaabantaa anna nuska xaggan xigaan leeyaho halkaasay iiga bilaabantaa ma laha way isku sii daysantay macnaheedu waxay noqonaysaa mitir kasta oo beerta ka mida waa wada oo waa ka dhaxaysaa ninkii kale ayaa wuxuu doonay nuskiisii inuu iibiyo ninkii lalahaa isagaan ogaysiinoo odhan adigu ma la wareegaysaa beertiioo ma u hadhaysaa oo lacagtii maysiinaysaa mise waan iibsadaa isagaan odhan ayuu nin kale nuskiisii ka iibiyey markaasuu beertaannu hebel wada leenahay nus ow nus baannu u leenahay intay la'eg tahay qaydkeeduna waa intaa waa intaasoo mitir bay xaggaa u tahay xaggan kalena intaasay u tahay nuskayga iga iibso waa heshiyeen uu ka iibiyey lacagtii buu qaatay ninkii kale wuxuu ku war helay ninkii beerta kula lahaa nuskiisii hebel buu ka iibiyey sidaasi hadday dhacdo wuxuu tegayaa qaadiga maxkamaddu u tegayaa wuxuu odhanayaa ninkii aan wada lahayn beerta isagaan ii soo sheeginoo anigu inaan iibsanayo iyo in kale i weyddiinnin ayuu nin kale ka iibiyey qaadigu markaa qaadiga sharciga ahi waa inuu u yeedhaa ciddii iibsatay iyo kii iibiyey arrinka waa inuu hubsadaa in isaga arrinka la doorgeliyey oo uu diiday iyo in kale hadday xaqiiqo u noqoto in markaa yadaan la ogaysiinoo isaga la door gelin in layska iibiyey haddii taas ay sugnaato qaadigu wuxuu samaynayaa beerta wuu ka soo celinayaa ninkan baanu u soo celinaya lacagtana bixiyo hebel siibu odhanaya lacag baa kaa baxday soo maaho ninkan aad siisay lacagtii ka qaado ninkan khalaas waa dhammaatay qadaaga sharcigii waa sidaas waxaa looga jeedaa xuquuqda dadka in la ilaaliyaa looga jeedaa waayo qofkan qofka wax la yeelanayaa waxaa dhici karta cidaannu ka raalli ahayn inay yihiin waxaa dhici karta cid dhibaato badan inay yihiin xumaa ka iman karta dhibaataa ka iman kartaa marka si xaqiisa loo ilaaliyo ciduu ku dhibaatoonayo aan loo soo gelinin ayaa isaga la xaq siiyey oo la yidhi adaa horta u xaq leh laakiin haddaad iibsan weydo oo laguu soo bandhigo dee ciddii ka iibsanaysu ka iibinaya marka xuquuqdii dadka ayaa la ilaalinaya marka shufcadu waa xaq sidaa lagu mutaysanayo weeye marka waxaa laga qaadanayaa shareecadu siday u dhammaystiran tahay axkaamteedu siday u ballaaran tahay daahirka xadiiska wuxuu ku tusinayaa fii kulli maa lam yuqsam ha yeeshee jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen shayga aan la qaybine la sheegayaa waxay tahay waa waxa maguuraankaa weeye ee wixii hanti maguuraana aan ahayni shufca ma gasho amaaradna waxa a in sidaa looga jeedo xadiiska laftiisa fa idaa waqacat alxuduudu wa surrifat iduruqu falaa shufca waayo maalka u saaxiibka ah xadadka oo qaydkiiyo xadka loo yeelayaa waddadana loo yeelaya muxuu noqonayaa waxa weeye waa wixii dhul iyo wax la mida ku saabsan waa hanti maguuraana laakiin waxyaalaha manquulaadka ah iyaga markaa ma noqonayaan mid xuduud la noqon maaya marka fii kulli maa lam yuqsam waxaa loo jeedaa waa wixii hanti ee maguuraana weeye min caqaarin wahayrihi ceelka ka mida xadiiska waxaa laga qaadanayaa laba sharti haddii la helo oo labadaasi ay kulmaan shufca inayna jirayn labadaa sharti waa maxay waa in dhulkii loo kala xadeeyo oo xad loo kala yeelo oo loo kala qaydo haddii loo kala xadeeyo xad loo kala yeelo la yidhaahdo adna intaasaad leedahay adna intaa oo loo kala calaamadiyo ilin kala duwanna loo yeelo laba ilin ay kala yeeshaan ee isku illin aynay ahayn xaalka caynkaasa shufca ka iman mayso waa laba shardi haddii mid ahaan la helo ka kale aan la helin waxay qaacidadu keensanaysaa shufcadii inay baaqi taho la helaayo ila laba sharti oo laysku cadfay oo waaw laysugu cadfay baa meesha yaalla wa in tarataba calaa shardayni shay'un fa bilxusuuli lishartayni saaxibulmaraaqi waa ka odhanayaa hadduu ka sababoobo laba shardi shay hadduu ka sababoobo ou ku xidhmo fa bilxusuuli lishartayni wuxuu ku dhacayaa oo lagu helayaa labada shardi in la wada helo haddamaaragta haddii labadii shardi mid la helo mid aan la helin waxay noqonaysaa wixii lagu xidhay la heli maayo hadduu masalan ninku ku yidhaahdo xaaskiisa in kharajti ila asuuqi wa kallamti zaydan fa anti taaliqun gabadh yahay haddaad suuqa u baxdo oo aad hebelna la hadasho waad iga furantay suuqii waa u baxday laakiin hebel lama hadlin ma furantay waayo labadii shardi baa mid maqan yihin labadan shartina waxay ahaayeen cala aljamci inay labadu kulansan yihiin oo wow baa laysugu xidhaa yaa idan fa idaa waqacat alxuduudu wa surrifat ituruqu falaa shufca waxay noqonaysaa labadaa sharti haddii la wada helo shufca ma jirto haddii labada aan la wada helin ee mid ahaan la helo yadana waxay noqonaysaa shufcadii weli way jirtaa bay noqonaysaa saasaa macnuhu dhacaya amaa xadiiska la soo wariyey ee sheegaaya aljaaru axaqu bisaqabihi sidaas tilmaamaya culammada qaarkood shufcaba kumay fasirina waxay ku fasireen in looga jeedo biriga iyo ixsaanka jaarnimo ayuu u xaqnimo badan yahaa laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi shufca waa ku fasireen laakiin shufco waajiba maaha bay yidhahdeen waa mustaxab bay yidhahdeen haddii kale bacdu ahlicilmi way awileen oo waxay ku awileen jaarka in looga jeedo shariigga in looga jeedo ma soo degdegayso erayga jaar haddii la sheego in looga jeedo wadaage wax la leh laakiin waxay sidaa ugu awileen xadiidkan qariinada ku sugan fa idaa waqacat alxuduudu wa surrifat ituruqu falaa shufca waayo jiiraanka mid waliba xuduuddiisuu ku sugan yahay mid walbana dariiqiisuu leeyihi markaa saddexdaa weji culammadu ay ka mareen markaa shufco waajiba laga qaadan maayo iyadoo xuduuddii ay jirto ay kala xadaysan yihiin isku illinna aynay ahayn ee kala ilin ay yihiin kala wadda ay yihiin marka xadiiskaasi kan saasaan uga hor imanayn fii kulli maa lam yuqsam wax kastaan la qaybin daahir miyaynay ku ahayn hantida maguuraankiiyo waxa kale inaan la kala saarayn jawaabtu waxay tahay riwaayaadka xadiiska wax ka mida ayaa caddaynaya muraadka looga jeedo sida riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey qadaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam bishufcati fi kulli shirkatin lam tuqsam rabcatin aw xaa'itin laa yaxilu lahu an yabiica xataa yu'dina shariikahu rasuulku wuxuu xukumay sala allahu aleyh wasalam shufcuu xukumay wadaa kastaan la qaybin wax kastoo la wada leeyahay oo aan la qaybin oo ama dhul ah ama beer ah rabcatin aw xaa'itin laa yaxillu lahu an yabiica xataa yu'dina shariikahu uma bannaana inuu iibiyo ilaa uu ogeysiiyo ka waxla leh riwaayo kale waxay sheegaysaa ashufcatu fii kulli shirkin fii ardin aw rabcin aw xaa'itin shufcadu waxay ku sugan tahay wax kastoo la wada leeyahay oo fii ardin dhul gudihii bay ku sugantahay ka beddelo ama beer gudaheed bay ku sugan tahay laa yasluxu an yabiica xataa yacrida calaa shariikihi markaa sidaas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen hantida maguuraankaa keliya ayay ku saabsantahay shufcadu can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala asaaba cumaru ardan bikhaybar axaadiista qaarkooda ayuu aalu basaamku hormariyaa saaxibu taysiir alcallaam oo tartiibtii sheikhu u qoray uu ka bedelaa marka halkanna wuxuu soo hormariyey xadiis markaa dembeeyo xadiiska abi hurayru soo hormariyey laakiin sidii asalkii baynu ku soconayna can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala asaaba cumaru ardan bikhaybar cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul buu helay bikhaybar khaybar ku sugan dhulkaasoo khaybar ku sugan ayuu helay yacnii yeeshay fa ata anabiya sala allahu alayh wasalam yasta'miruhu fiiha nebiga sala allahu alayh wasalam buu u yimi isagoo amar weydiisanaya siduu dhulkan u galo ama ka idan dalbaya oo leh sidaan u galaa fa qaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innii asabtu ardan anigu waxaan helay dhul bikhaybara meesha khaybar la yidhaahaan dhulka helay lam usib maalan qadtu huwa anfasu cindii minhu lam usib maalan ma helin xoolo qadtu weligay huwa anfasu cindii dhulkaasoo aniga agtayda igala qaalisan oo igala wanaagsan oo aan ka jeclahay minhu dhulkaas dhulkaa khaybar ku sugan dhul baan helay khaybar ku sugan oo aan yeeshay hanti taa la mida oo ka wanaagsanoo aan marnaba helay ma jirto waa hantidii ugu fiicnaydaan ugu jeclahaa ee aan helo annafaasa waa qaalinimada shaygu qaaliga yahay oo aadka loo jecel yahay famaa ta'murunii maxaad ii amraysaa inaan ku sameeyo qaala in shi'ta xabasta aslahaa wa tasaddaqta biha nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad doonto asalkeedaad xabisaysaa bimacnaa waqfaysaa oo waqaf ka dhigaysaa wa tasaddaqta biha waanad sadaqadaysanaysaa xabsiga waxaa loo jeedaa waqaf la waqfo oo la yidhaahdo ilaahay dartii baan u xabisay lama iibin karo lama iibsan karo lama dhaxli karo wax kaleoo takrifala laguma samayn karo wuxuu u yaallaa sadaqaa loo diyaariyey qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cumar baa odhanaya fatasaddaqa biha cumaru waxaa sadaqadaystay cumar dhulkii cumar wuxuu sadaqadaystay dhulkii buu sadaqadaystay yacnii waqaf ka dhigay wuxuu ku sadaqadaystay annahu laa yubaacu asluha in asalkeeda aan la iibinaynin oo beerta lafteeda lama iibin karo dhulkeeda iyo dhirteeda asalka beerta lama iibin karo walaa yuuhabu lamana bixin karo oo qayb beertaa ka mida lama odhan karo hebel baa la siiyey walaa yuurasu lamana dhaxli karo aan lama dhaxlayo lama iibinayo asalkeedana la iibin maayo lamana bixinayo asalkeeda la bixin maayo laakiin midhaheeda waa la hibaynaya waa la bixinaya waana la iibin karaa si waxa weeye markaa loogu sadaqadaysto ciddii loo waqfay midhahana waa la bixin karaa fatasadaqa biha cumaru annahu laa yubaac cumar baa sadaqadaystay beertii annahu ay anna sha'na arrinku waa damiiru sha'ni damiirkaas marka annahu damiirku wuxuu u noqonayaa shacnigu u noqonaya arrinku inaan la iibinaynin asalkeeda weeyaan shardiga noocaasu ku sadaqadaysta qaala fatasadaqa biha cumaru cumar baa wuxuu ku sadaqadaystay buu yidhi cabdulaahi bnu cumar baa odhanaya fi lfuqaraa'i fuqaradii wa filqurba kuwa qaraabada u saaxiibka ah wa firiqaabi iyo qooraha yacnii dadka addoommaha xoraynta la xoraynayo waxaa loo jeedaa addoommaha xoraynta la xoraynayo addoonka marka la sheegaya raqa la yidhaahdaa waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkul wa fii sabiili illaah ilaahay waddadiisoo jihaadka ana waa ku sadaqadaystay wabni sabiili ka musaafirkee socdaalka ah ee waddada hayana waa ku sadaqadaystay ibni sabiil waxaa loo jeedaa musaafirka ama socdaalkaa loo jeedaa waddayfi martidana waa ku sadaqadaystay intaasoo nooc baa la siin karaa buu yidhi beertan waxa ka soo baxa intaasoo nooc baa la siin karaa hadday fuqare yihiin hadday marka aqaaribta qaraabada cumar hadday yihiin hadday marka addoommo la xoraynayo yihiin hadduu jihaadka yahay haddii dadka socdaalka ee sahaydu ka go'day ay yihiin ee baahan walow beledkiisii markuu joogay iyo dhulkiisii xoola ha ahaado mar haddii sahaydu ka go'day waddadaana hayo way ku baxaysaa sadaqadii haddii cidda martida ay yihiin laa junaaxa calaa man waliyahaa dembi kuma sugna calaa man weliyahaa ciddii mas-uul ka noqota beertaas an ya'kula minha wax ka mida inuu cuno bilmacruufi macruufna ku cunaa dembi kuma qabo beertii waxay u baahan tahay naadir cid maamusha oo naadirulwaqfi la yidhaahdo waqafkan eegaysa oo ilaalinaysa oo waraabinaysa oo ka shaqaynaysa marka ciddaan naadirka ka ahe mas-uulka ka ahina dembi kuma qabo hadduu wax ka cuno walow hantiba ha yeesho oo cida hantilaba ha ahaato maslaxadii waqfiga keensanaysaa ciddan maamulaysa inaan laga xirmaanin oo laga qadin ee la yidhaahdo waa u bannaanta aw yudcima sadiiqan dembina kuma qabo ciddaa mas-uulka ka ahi cid saaxiib ah inuu ka quudiyo wax ka siiyo dembi kuma qabo ile wakhtiyada qaarkood dad baa u imanaya haddii waxa weeye aanu dadkii wax ka siin karin taas qudheedu waa dhibaato ay noqonayso wax kale u doon iyadoo markaa beerta lafteeda ay ka baxeen ghayra mutamawilin fiiha xaalaanu maal ka dhiganaynin ayuu waxna ka cunayaa saaxiibna ka quudin karaa oo wax ka siin karaa laakiin maal kama kasban karo uu dhaqanayo naftiisa se wax waa uga cuni karaa naftiisa iyo ehelkiisa wax waa uga cuni karaa cid saaxiibana waa ka quudin karaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa ghayra muta'asilin maalan xaalaanu markaa maal ka yeelanayno maal ka samaysanayno maal aanu ka samaysanayno muta'asil mid maal ka yeelanayo maal ka urursanaya xaalaanu ahayn xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan oo ay ka mid tahay waqfigu inuu mashruuc yahay oo sunno yahay shaygu haddii lahay waa mashruuc ama waa waajib ama waa mustaxab waqafkuna waa mustaxaboo waa sunne waxaa laga qaadanayaa dhulkii hantidii maguuraankaha ama beerihii in la waqfaa inay bannaantaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xoolaha ruuxu ugu jecel yahay inuu sadaqadaystaa ama waqfaa inay tahay shay wanaagsan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun khayrkiiyo wanaagga gaadhi maysaan ilaa aad baxsataan waxaad jeceshihiin marka saxaabadii waxay samayn jireen xoolahooda waxay ugu jecel yihiin bay baxsan jireen si ay khayrka u gaadhaan xadiiskanna wuxuu ka mid yahay axaadiista sidaa ku tusinaysa waxaa laga qaadanayaa xadiiska cidda waqafka ilaalinaysa inuu naftiisa wax uga cuni karo waxaa laga qaadanayaa cidda ahludiinka ah oo diinta iyo cilmiga u saaxiibka ah in lagala tashanayo shaygii ruuxa ka qarsooma inuu kala tashadaa inay fiican tahay ciddii diin iyo cilmi u ehelaa wixii ka qarsooma inuu kala tashadaa inay fiican tahay waxaa laga qaadanayaa shuruudda waqafka in sidooda loo raacayo loo ilaalinayo haddii shareecada aanu khilaafin laakiin shareecada hadduu khilaafo wuxuu noqonayaa mid baatilaan ansaxayn bacdibaa waxay sheegeen cibaaro ah shuruudulwaqfi ka nusuusi sharci shuruudda waqafku waxay la mid tahay nusuusta sharcigoo kaley la mid tahay laakiin cibaaradaa waxaa ku sugan nadar waayo nusuusta sharcigu khata ma aqbalayso laakiin shuruudulwaqfi waxay aqbali kartaa inay khata noqoto hadday khata noqoto shareecada khilaaftana waxba laga soo qaadi maayo kulu sharin laysa fii kitaab illahi fahuwa bailu wain kaana miata shar kitaab ullahi axaqu wa shart ullahi awfaq marka cibaarada ah shuruudulwaqfi ka nusuusi shaarici waa cibaaro itlaaqeeda aan ahayn waayo ciddii wax waqaftay waxaa dhici karta shuruudo qaldan inay dhigaan baa dhici karta shardiguna hadduu qaldan yahay oo sharciga khilaafsan yahay waa marduud laakiin hadduu sharciga waafaqo aanu ka hor imanayn waa la ilaalinaya waxaa fadliga cumar iyo siduu ugu dadaalayay khayrka ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ilmuhu waalidkii magiciisa inuu kaga xikaayoodo markuu wax ka sheegayo inaynay cuquuq ahayn dhibaatana ayna ku sugnayn oo cabdulaahi ibnu cumar markuu aabbihii sheegayey muu odhan abii ma odhan ee wuxuu ku celcelinayay erayga cumar cumar cumar asaaba cumaru fatasadaqa biha cumaru fatasadaqa biha cumaru haddama aragtaa waana aabbihii goobtii isagaan joogin ayuu wuxuu kaga xikaayoonayaa aabbihii oo kaga warramayaa qiso ka dhacday bismihii magicii aabbihii lahaa taasi inaynay cuquuq ahayn edeb darrana aynay ahayn dhibaatana aynay ku sugnayn baa laga qaadanaya laakiin taa waxaa ka duwan bay culammadu yidhaahdeen khitaabka marka lala hadlayo hebelow lagu odhan maayo waa kala laba marka loo yeedhayo waa in la yidhaahdaa aabbow abi yaa abati ee aan la odhan hebelow waa in la yidhaha aabbow hooyooy waa in saa la yidhahda marka hooyada lala khitaabayana saa la yidhahda laakiin marka laga warramayo qiso ka dhacday magacooda waa lagaga warrami karaa dhibina kuma sugnaa halkan waxaa ku sugan calaa annahu laa yubaacu asluha marka daahirka riwaayada waxaa ka muuqataa inuu cumar sidan shardiyey laakiin riwaayaadka qaarkoodoo saxiixa ku sugan waxaa ku soo aroortay in nebigu sidan amray oo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam tasaddaq biaslihi laa yubaacu walaa yuuhabu walaa yuurasu walaakin yunfaqu hamaruh asalkiisa sadaqadayso xaal aan la iibinayn oo la bixinayn oo la dhaxlayn ha yeeshee midhihiisa la baxsanayo inaan la iibinayn ama la bixinayn ama la dhaxlayn waa saddex arrinoo keensada mulkigu inuu cid u guuro keensada nooca horo bayca ahi waa intiqaalun ikhtiyaariyun biciwad waa guuris uu mulkigu cid u guuraayo si doorasho iyo ikhtiyaar loo nisbeeyeyna ugu guurayo ciwadna ku xidhan oo beddel kale oo lagu doorsaday oo la dhaafsaday ayuu ku yimaaddaa ikhtiyaarkiisaan ugu guurayaa kaa waa la diiday nooca labaad waa ikhtiyaari ila hibadii inuu aqbalo iyo inaan u aqbalin mid walba isaga u door leh laakiin ciwad ma lehoo beddel lagu qaadanayo uu ku helayaa ma jirto nooca saddexaad waa intiqaalun qahriyun waa guuris xoolaha mulkigoodu cid u guurayso si khasaboo dirqiyana ugu guurayso waa si aan loo door lahayn oo dhaxalka cidduu dhexlaya markay dhimataba xaqiiqatan xooluhu waxay u guureen nisbada uu ku dhaxlayo in ciddaas yeelatan doorashadiisa mid ku xidhanna maaha marka saddexdii noocee mulki cid ugu guuri jiray saddexdiiba sidaasaa loo diiday wa fi riqaabi waxaa loo jeedaa ay wa fii ictaaqi ariqaab waa min baabi xadfi almudaaf qooraha addoommada ah xoraynta la xoraynayana yadana waa lagu bixinayaa oo waa lagu sadaqadaysanaya min haada waxaa loo jeedaa ay min simaariha midhaheeda wax ka mida iyaduna waa min baabi xadfi almudaaf oo beerta lafteedii dee la cuni maaye oo dhirtii la cuni maaye waxaa laga tilmaamayaa midhaha dhirta ka soo baxay wax ka mida in la cunayo can cumara radia allaahu canhu qaala xamaltu calaa farasin fii sabiili illaah cumar wuxuu yidhi xamaltu waxaan qaaday calaa farasin cid baan ku qaaday calaa farasin faras baan ku qaaday fii sabiili illaahi jihaad baanan ugu qaaday yacnii shakhsi baan waxaan siiyey faras si uu ugu jihaado jihaadka u fuulo fa adaacahu aladii kaana cindah waxa dayacay oo xaqiisii aan ka soo bixin faraskaas kii uu agtiisa ku sugnaa shakhsigii aan u dhiibay ee aan idhi markaa ku jihaad oo jihaadka u kor wuu dayacay oo jihaadkii uma korin fa aradtu an ashtariyahu wuxuu ogaaday inuu calaa kulli xaal ninkan iibinayo faraska markaasuu wuxuu cumar yidhi fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan iibsado faraskaas ayaan doonay fa dannantu annahu waxaan maleeyey annahu shakhsigaasi yabiicuhu inuu iibinayo birukhsin qiimo jaban inuu ku iibinayo damiirku wuxuu noqonayaa shakhsiga faraska haya ruqsintana waxaa loo jeedaa qiimo rakhiisa oo jaban fa sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam cumar wuxuu idhi waxaan weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ma iibsadaa baan weydiiyey qariinada laga garanaya in su'aashu caynka ahay oo hadalka ka horreeya iyo hadalka ka dambeeya labaduba caddaynayaan fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa tashtarih ha iibsanin wala tacud fii sadaaqatik walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadana ha ku noqon wa in actaakahu haba kaa siiyo bidirhamin dirham keliyaba ha kaa siiyabe ay falaa tashtarih ha iibsan fa ina alcaa'ida fii hibatih waayo ka ku noqonaya hibadiisa wuxuu bixiyey ka ku noqonayaa kaalcaa'idi fii qay'ih wuxuu la mid yahay sida kii ku noqonayey mataggiisii ku noqonayay ama hunqaacadiisi shakhsi wuxuu bixiyey dib ugu laabmayo oo haddana dib u qaadanaya isagu wuxuu ka dhigan yahay ruux intuunba tagay oo hunqaacay hunqaacadiisii dib u cunay dee taasina inay xuntaa la garanaya sida taasi u xuntaa tanna u xuntay haddaba xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa faina alcaa'ida fii sadaqatihi kaalkalbi yacuudu fii qay'ihi lafdi kaleoo saxiixa ku sugan bukhaari iyo muslim waxaa ku jiray ka ku noqday fii sadaqatihi sadaqadiisii ku noqday kalkalbi wuxuu ka dhigan yahoo kale oo shabbahaa ay eygaasoo yacuudu fii qay'ihi ku noqday matagiisii dib ugu laabto dib u cunay oo kale ayuu ka dhigan yahy xadiisku wuxuu sheegayaa cumar bnu khataab radia allaahu canhu ardaah inuu nin faras siiyey ninkaasi wuxuu ahaa nin hanti yar oo aan xoolo badan lahayn faraskaana wuxuu u siiyey si uu jihaadka u koro oo ugu jihaado ayuu u siiyey daad markaa waxa weeye farasku wuxuu u baahnaa kuma qubin ile wuxuu u baahan yahay in biyo la siiyo oo calaf la siiyo ayuu markaa u baahan yahay xaqii faraska maadaamaanu ka soo bixin iibna uu bandhigay ayuu wuxuu is yidhi wuxuu ku iibinayaa dee qiimo iska jaban cumar wuxuu is yidhi talow haddaad iibsato miyaa dhibi ku suganta arrinkii iskagama tallaabsan nebiguu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam taasna waxay caddaynaysaa fadliga cumar oo siduu markaa isu ilaalinayey diintiisana u dhowranaayey wax madmadowlena aan ugu tallaabsanayn bay caddaynaysa si arrinka madmadowgaa ka galay uga saaro ayuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa u diiday inuu iibsado walow wax jabanba ha kaa siiye ha iibsanin ayuu yidhi waxaanu u sheegay ruuxa wuxuu bixiyey ama sadaqadaystay ku noqdaa inuu ka dhigan yahay sidii eyma tagay oo matagiisii dib u cunay hunqaacadiisii ey dib u cunay inuu ka dhigan yahay haddaba tan inuu iibsado noqoshadii dhammayska tirnayd ma aha waa noqosho naaqis ah waayo noqoshada lagu noqdaa wixii la bixiyey waxay noqotaa mid dhammaystiran waxayna noqotaa mid kala dhiman oo naaqis ah hadda wuxuu doonayaa beddel inuu ku qaato waxa la siinaye sayladda laga siinaayo inuu bixiyuu doonayaa markii horeba maadaama faraskan ilaahay dartii u bixiyey dib inuu ugu intifaaco oo u damaaciyo walow beddelba ha ku qaatee taasaa la diidaya sidaad markaa waxa weye ilaahay dartii ugu bixisay ha kaaga maqnaado ee adigu dib ha ugu laabmin noqoshada dhammayska tirani maxay noqonaysaa noqoshada dhammayska tirani waxay noqonaysaa inuu markaa shaygii dib u qaato uu yidhaahdo anaa ku siiyey imikana anaa kaa qaaday oo aanu beddelba ku qaadanayn taasi waa cawdkii dhammayska tirnaa cid wixii ay bixisay dib ugu noqon kartaa waxaa jira waalidka sida xadiis kale ku soo aroortay oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa xalaal inaynay u ahayn wixii uu bixiyey inuu ku noqdaa ila alwaalida fii maa yuctii waladah mooyaane waalidku wuxuu weladkiisa siiyo isagu waa ku noqon karaa laakiin cid kale kuma noqon karto waalidku wuxuu waladkiisa siiyo waa ku noqon karaa laakiin cid kale kuma noqon karto xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaa'il ayaa laga deliishanaya ay ka mid tahay jihaadkii in cid lagu caawiyaa inay fiican tahay ay ka mid tahay in hibada lagu noqdaa inaynay bannaanaynay xaaraan tahay haddaba bacdulfuqahaa baa waxay yidhaahdeen hibada in lagu noqdaa xaaraan ma aha inaynay xaaraan ahaynna waxa caddaynaya tashbiiha lagu shabbahay kalkalbi yacuudu fii qay'ih oo waxay yidhaahdeen eygu inuu hunqaacadiisa ama mataggiisa dib ugu noqdaa oo dib u cunaa xaaraan kama aha ka lagu shabbahayaa maadaamaanu xaaraan ahayn waxaa ka dhalanaysa noqoshada lagu noqonayaana inaynay xaaraan ahayn laakiin fuqahada sidaa yidhi qowlkoodu waa daciif qowlkaasi waa daciif waayo waxa loo keenay kalkalbi yacuudu fii qay'i waa digis laynooga digaayo arrinkaa la fool xumaynayo laynaga caydhinayo waa liajli tanfiir waxaana soo aroortay riwaayo ziyaadinaysa laysa lana maalu saw in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam markuu sheegay kalkalbi yacuudu fii qay'ih ayuu wuxuu idhi laysa lana maalu saw nooma sugnaan tusaalaha xumi tusaalaha xumi annaga nooma sugnaan eyga ama taggiisa ku noqonaya waa tusaale xun marka qariinadaasi waxay ku tusinaysaa inaanay bannaanayn in lagu noqdaa ta kale riwaayaadka qaarkood waxaa ku so aroortay fa ina alcaa'ida fii hibatii kaalcaa'idi fii qay'i iyo kaaladii yaqii'u uma yacuudu fii qay'i riwaayaadka qaaroo eygaba aan sheegayn baa jirta ta kale xadiis kale waxaa ku soo arooray in nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inayn xalaal u ahayn ruux cidu wuxuu siiyey inuu dib ugu noqdaa xalaal inaynay u ahayn ila alwaalida fiima yuctii walada marka cadamu lxilli baa xadiiskaasina caddaynaya oo tasriixinaya xadiidkaa laftiisuna waa xadiis saabitoo sugan marka qowlka saxiixi wuxuu yahay hibadii in lagu noqdaa waxay noqonaysaa mid xaaraanay noqonaysa bibaycin haddaba in loogu noqdo ka warran culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii bayc ay tahay lafteeda halkaasay mariyeen culammada qaar waxay yidhahdeen waxaa dhici karta ruuxu ciddii hibada siisay ama sadaqadda siisay siduu ahaa xataa shayga inaan uga iibin hadduu yidhahdo intaa iga sii dee inuu ka xishoodo ile isagaa markii horeba asal ahaan siiyey inuu ku dhici waayo kaa siin maayo ayaa dhici karta marka xaqiisii wax ka mida laga yaaba inuu ka tago yaa oo siduu ninkan uga haybadaysanayo markii hore siiyey cid kale ugama haybadaysanayo siduu uga haybadaysanayo cid kale uga haybadaysanayaa ma jirto saas aawadeed culammada qaarkood tanna waa waa geliyeen laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduu qiimaha ugu sarreeyee loo gaadhayo uu ka siisanayo oo xaq ku hadhaya aanu jirin yaa xaalka noocaasa waxay noqonaysaa mid laga fiican yahoo karaahiye ah inuu iibsade ee xaaraan ma noqonayso culammada qaar baa saa yidhi calaa kulli xaal laakiin culamada qaarkood waa itlaaqeen oo waxay yidhaahdeen sinaba in noqda ma bannaana waayo tashbiiha xun intuba waa ka siman xadiiskuna waa ka siman can inucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala tasadaqa calaya abii bibacdi maalih nucmaan ibnu bashiir waxau idhi tasadaqa calaya abii aabbahay wuxuu igu sadaqadaystay bibacdi maalihi xoolihiisii wax ka mida ayuu igu sadaqadaystay bimacnaa i siiyey ila waxaad ubadkaaga iyo reerkaaga siisaa sadaqana ruuxa waa u noqonayaano ajar waa ka helaya hadduu ilaahay dartii uga jeedo fa qaalat ummii nucmaan baa odhanaya waxay tidhi hooyaday camratu bintu rawaaxa oo camro oo ina rawaaxa ah ahaatay cabdullahi ibnu rawaaxa ayay walaala ahaayeen laa ardaa xataa tushhida rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam camra waxay tidhi laa ardaa ma raalli noqonayo xataa tushhida ilaa aad markhaatigeliso rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ee ilaaba ilaa waa inaad soo markhaatigelisaa inaad hibadaas siisay nucmaan rasuulka soo ogaysii oo markhaati uga soo dhig faintalaqa bii abii ila anabiyi sala allahu alayh wasalam nucmaan wuxuu yidhi aabbahay baa ikaxeeyoo nebiga sala allahu alayh wasalam ii geeyey liyushhidahu calaa sadaqatii si uga markhaatigeliyo ayuu iigu geeyey aabbahay wuxuu iigu geeyey rasuulka liyushhidahu si u markhaatigeliyo hu rasuulka sala allahu alayh wasalam calaa sadaqatii sadaqadayda uu igu sadaqadaystay yacni waxa aabbahay siiyey suu markhaati uga yeelo rasuulku ka markhaatiya ayuu ayuu iigu geeyey faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay afacalta haada biwaladika kullihim miyaad ku samaysay arrinka ubadkaagoo dhan oo intaa xoolaha aad siisay nucmaan ubadkaagoo dhan ma wada siisay intaasoo kale qaala laa wuxuu yidhi maya qaala ittaqu allah nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ka baqa ilaahay wacdiluu fii awlaadikum u caddaalad sameeya ubadkiinna farajaca abii waxaa noqday aabbahay fa radda tilka asadaqa wuxuu celiyey sadaqaddaas ayuu celiyey wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa falaa tushhidnii idan hay markhaatigelinin idan mar hadday sidaasba tahay hay markhaatigelin fa innii laa ashhadu calaa jawr waayo anigu kama markhaati noqonayo kama markhaati kacayo calaa jawrin wax dulmi ah jawr wax ah dulmi wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa fa ashhid calaa haada hayrii markhaatigeli arrinkan cid kale markhaatigeli aniga hay markhaatigelin xadiidku wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay xadiidkanna waxaa laga qaadanaya shareecada siday cadaaladda u amrayso dulmigana u reebayso ayaa laga qaadanaya iyo shareecadu inay kaamilo tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ubadka in loo cadaalad sameeyaa inay waajib tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii caddaaladda khilaafsan oo dulmiya inaan laga markhaati noqon waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii markhaatiga noqonayey haddii shaygu suurooyin kala duwan uu yeelanayo inuu istifsaal samaynayo oo kala tafsiil weydiinayo bimacnaa inuu kala caddeeyo inuu weydiinayo ma saasaa mise waa saa mise waa saa si arrinku u caddaado waxaa laga qaadanayaa ubadkii qaarkood in wax la siiyo in lagu gaar yeelo oo kuwa kale aan lala siinin inay noqonayso mid cadliga khilaafsan jawrna waa lagu magacaabaya dulmi haddaba sida loogu cadaalad samaynaya waa sidii culammada qaarkood waxay yidhaahdeen inanka iyo inanta waxaa loo siinayaa inanta waxaa la siinayaa inta inanka la siinayo nuskeed inta inanka la siinayo nuskii ayaa inanta la siinayaabay culammada qaarkood yidhahdeenoo sidaasaa cadli ah waayo dhaxalkaba waatuu ilaahay yidhi lildakari milu xadi alunhayayn dee waana cadli oo dulmi maaha marka maadaama sidaa ilaahay xukumay caddaalad ay tahay in inantiina nus la siiyo dhaxalkii inankiina la siiyo inanta labanlaabkeed inanta waxa la siinayo labanlaabkeed deeqda uu waalidku siinayaana waa inay noqotaa saasoo kale culammada qaarkoodna waxay yidhahaan may waa la simayaa inanka iyo inanta waayo dhaxalku waa masale gaara ah. marka maadaamay sidaas tahay cadli maadaama la yidhi in la simaayay daahir ku tahay marka daahirka xadiisku waxa weeyaan waa in la simayo ayaa sidaasaa daahir ku yahay waxaa laga qaadanayaa in wax walba loogu caddaalad sameeyo ubadka xadiisku maal buu ku soo aroorayo xoolo laakiin ashyaada aan xoolaha ahaynna in loogu caddaalad sameeyaa waa soo gelaysaa oo waxaa laga qaadanayaa cumuumka lafdigaa laga qaadanaya ittaquu allaha waacdiluu fii awlaadikum waacdiluu waa fii kulli shay maalku sababtii buu ahaa laakiin xukunku sababta kuma gaar aha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelintu waxay ku sugan tahay lafdiga caamnimadiisee sababta gaarnimadeeda kuma sugnaa marka cumuumka lafdigu wuxuu ku tusinayaa in wax walba loogu cadaalad samaynayo waxaa ka baxaya un wixii aan awoodda bini'aadamka soo gelin oo jacaylka qalbiga shakhsigu ma xukumayo waxaana dhici karta ubadkiisa inuu mid u sii jacayl badan yahaa suuragal ah wax doorashadiisa iyo ikhtiyaarkiisa ku imanayana ma aha taasoo kale waxa weeye caddaaladdii waajibka ahayd noqon mayso waayo taaqadiisa kuma jirto laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum cillada ama sababta keensatay in ubadka deeqda laga simo waa maxay waxa weeye wuxuu jecel yahay waalidku samafalka ay u samafalayaan ubadkiisu inay isku mid u noqdaan waayo nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam ayasuruka an yakuunuu fi lbiri sawaa ma ku farax gelinaysaa ubadkaagu samafalkay kuu samafalayaan inay sinnaadaanoo isku si kuugu samafalaan qaala nacam wuxuu idhi haa qaala falaa idan marba haddaad sidaa jeceshahay in isku si ay kuugu samafalaan sidaa ha samaynin oo adigu deeqda ha ku kala fadilin oo qaarkood ha u burin can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam caamala ahla khaybara cabdulaahi bni cumar wuxuu sheegay in nebigu sala allahu aleyh wasalam caamala ahla khaybara inuu markaa kula macaamilay bimacnaa kaga kireeyey oo kula heshiiyey reer khaybar bishatri maa yakhruju minha kala barhka waxa ka soo baxaya min thamarin midho ah aw zarcin ama beer ah yacni dalagyadii raashinka ah marka zarcin waxaa loo jeedaa waa waxyaalaha raashinka la karsado hamarkana waxaa loo jeedaa waxa ka soo baxaya midhahe sidooda loo cuno shadrigana waxaa loo jeedaa kala badhow badh baa loo jeedaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam reer khaybar wuxuu yidhi beeraha ka shaqeeya gacanta ku haya waraabiya hadhowna wixii ka soo baxa nusow nus baynu leenahay beeraha mulkigoodu waa ka wareegeen yuhuud waayo muslimiintaa furtay oo waxay noqdeen maal lilmuslimiin haniimo markii xoolahaasi noqdeen oo gaaladii ay ka wareegeen yagii baa dib loogu dhiibey heshiis baa lala galay waxaa loogu dhiibay in dhulka ay waraabiyaan in beeraha ay waraabiyaan oo ka shaqeeyaan mucaamalada waxaa loo jeedaa waraabinta iyo ka shaqayntaas oo beerihii ay ku tabcaan midhaha ka soo go'a ama raashinka ka soo go'aana inta la kala badhaa badhna idinku qaadanaysaan oo shaqada iyo farsamada ayaa ku qaadanaysaan badhna annagaa qaadanayna sidiiba iyaguna aqbaleen weliba wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam arrinkaana waannu idinku sugaynaa idiin daynaynaa intaannu doonno bimacnaa xilli mucayano intaasaa haynaysaan ah ama weligiinbaa haynaysaan ma jirto markii aannu doonno inaannu idinkala wareegno waa la wareegaynaa waxaannu idinku sugaynaa oo idiin daynaynaa intaannu doonno sidii baynay aqbaleen sidii baynay ku hayeen wakhtiga ay dhowdahay in beeruhu soo go'aan ayaa waxaa loo diri jiray nin markaa beeraha qiyaastooda yaqaana ninkaasaa dabeed soo qiyaasi jiray ilaa haddii iyaga layska aamino umana maahe waa khawana waa qaar khiyaamo badan oo ballanburin badan intay khabeeyaan oo qariyaan bay odhanayaan waxa yar baa ka soo go'ay marka waxaa loo diri jiray cid beeraha taqaanaa loo diri jiray marbaa waxaa loo diray cabdulahi ibnu rawaaxa cabdulahi ibnu rawaaxa beerihii dhex maray geed walba waa is hoostaagay waa eegay waa mare waa mare waa mare waa mare waa qiyaas waxa la samaynaya laakiin cidda qiyaasta samaynaysaa waa khabiir beeraha yaqaana markii dambey ku soo urureen markaasuu yidhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray idinkaan idinku necbahay buuhi idinkaan idinku necbahay laakiin anigoo idinka idinku neceb keensan mayso inaan idin cadaalad samayn waayo oo dulmi aan idin saaro ma keensanayso beeraha midhaha saarani qadarkoodu waa intaas kamana badna kamana yaraan markaasay farxeen markaasay caddaaladdaa cirkiiyo dhulku ku taagan yahay waa saas sheegtay yidhahdeen waxay islaahayeen markii hore waxaan beeraha ka baxayn oo ku oolin oo ka fara badan buu idin saarayaa marka la waxaa nuskeed bixiyana wax yar baa idin hadhaya ya saasay islahaayeen mase dhicin qisada noocaasna waa la sheegay oo waxyaalaha ay sheegaan ahlu tawaariikh bay ka mid tahay ashyaada tawaariikhda lagu sheego waxaa loo jeedaa istinaasi wax la mida ayaa looga jeedaa waliyaclam aalibu biana asiyara tajmacu maa saxa wamaa qad unkira can raafic bni khadiij radia allaahu canh qaala kunna akara alansaari xaqla wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij kunnaa waxaannu ahaan jirray akar alansaari ansaarta kuwa ugu badan xaqlan xagga beerta ansaarta annaga ugu beera badnayn buu lihi wa kunnaa nukri alarda cala anna lanaa haadih waxaannu ahaan jirray qaar kireeya arlada waxaannu ku kirayn jirray calaa anna lanaa haadih inay tani noo sugan tahay walahum haadih iyagana ay u sugan tahay tan kale bimacnaa dhulkii intaannu kala qaybinnaannu odhan jirray qaybtanna annagaa beeranayna qaybtanna adaannu kuu beeraynaa calaa anna lanaa haadii inay tani noo sugan tahay baannu ku kirin jirray oo aad tan annaga noo beeraysaan oo qoladii beerta lahayd calaa anna lanaa haadi walahum haadi yagana ay u sugan tahay tan kale oo qaybtan kalena iyagu ay beeranayaan marka waxaa lagu kireeyey annagana intan noo beera xaggan xigta idinkuna xaggan kale beerta labadabana isku si uga shaqeeya farubbamaa akhrajat haadihi walam tukhrij haadih waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay tani soo saarto oo ay baxdo tanna aynay soo saarin labadii geesooda ayaa waxaa dhici kartaa marna tanaa baxayso ta kala bixi mayso marna ta kala baxayso tani bixi mayso fanahaana can daalik waa naga reebay nebigu sala allahu alayh wasalam can daalika arrinkaasuu naga reebay arladii in lagu kireeyo qayb ka mida ah, ii beer adiguna qaybta kala beero wa ama alwariqu fiddada miya lacag in lagu kireeyo falam yanhana nabigu sala allahu alayh wasalam nagama reebin waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay can xandalata bni qays can xandalata bni qays qaala sa'altu raafica bna khadiije xandala wuxuu idhi waxaan weydiiyey raafico ina khadiija ah can kiraa'i alardi bidahabi waalwariq arlada in lagu kireeyo dahab iyo lacag lagu kireeyo la yidhahdo arlada iga kiree anaa beeranaya adiguna dahabkan intaasoo dahaba ayaan ku siinaya ama intaasoo fidda ah ama lacaga baan ku siinaya fa qaala wuxuu idhi raafic ibnu khadiije saxaabigaasi wuxuu yidhi laa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugnaan haddii dahab ama lacag lagu kiraynaayo dhibi kuma sugnaan innamaa kaana annaasu yu'aajiruuna calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay dadku ahaayeenoo keliya yu'aajiruuna qaar kiraysta calaa cahdi rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka arlada waxay ku kiraysan jireen bima cala almaadiyaanaat waxa ku sugan cala almaadiyaanaat yacni gacammada waaweyn waxa ku sugan afafkooda iyo wa aqbaali iljadaawil iyo gacammada yaryar afkooda waxa ku sugan aqbaal waxa weeye waa halkuu qaabilaya ee hortiisa ah aljadaawilna waa gacammada yaryar laagaha yaryar ah iyo wa ashyaaa waxyaalo min azarci beeraha ka mida bay wax ku karaysan jireen fa yahliku haada wa yaslamu haada kaasaa baabbi'i jiray oo halaagsami jiray oo aan bixi jirin kan kalena waa nabadgeli jiray marka la yidhaahdo qaybtanna ii beer qaybtanna adigu beero iyadoo isku si looga shaqaynayaa laga yaabaa beertii geesaheeda mid ka mida in aafa ku dhacday marka kiraystaha geestuu beeranayaa mar khasaaraysa oo geestii kalaa baxaysa marna geesta ka laga kiraystee dhul kale ayaa khasaaraysoo baaba'aysaa geestii kiraystaha baxaysa bimaa cala almaadiyaanaat waxay ku kirayn jireen waxa ku sugan gacammada waaweyn afkooda ee beeraha soo gelaya wa aqbaali jadaawil iyo gacammada yaryar afkooda waa laagaha afkooda iyo wa ashyaa'a waxyaalo min azarci beerta ka mida fayahliku haada yacnii kan baa halaagsami jiray waa qayb ka mida beertii ayaa baaba' noqon jirtay aan bixi jirin wa yaslamu haada kan kalena waa nabadgeli jirin falam yakun linnaasi kiraa'un ilaa haada dadka uma sugnayn wax kira ahi noocaa mooyaane nooca keliyay dadku wax ku kala kiraysan jireen noociina wuxuu ahaa nooc khasaare iyo faa'iido mid walba aqbali karaa oo aan la garanayn qofku miyuu ku khasaaraya mise waa ka faa'iidayaa nooc kaloo wax lagu kiraystaa ma jirin walidaalika zajara canhu sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam u reebay faammaa shayun macluumun madmuunun falaa ba'sa bihi shay la garanaya miyaa oo madmuunun la damaano qaadayo haddii lagu kiraysto falaa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugna wax dhibi kuma sugna bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa dadku kiraday isticmaali jireen waagaas uu ka warramaayo raafic ibnu khadiij waxay ahayd inaan dahab iyo lacag wax lagu kiraysanayn in la odhanaayo beerta qaybna adaan kuu beeraya qaybna anaa beeranaya waxaad igaga kiraysaa qayb ka mida beerta inaan kuu beero nasiibkaana wixii kaaga soo baxa anna inta kalaan beeranayaa iminkaynu kala calaamadinaynaa intaan adiga kuu beeraayo iyo intaan anigu beeranayo isku si baanan uga shaqaynayaa markaasaa mar waxa khasaaraya oo baabba'aya qaybtuu isagu beertay waxaa nabadgelaysa qaybtii uu qofka beerta beertale u beeray marna waxay noqonaysaa sidaa lidkeeda oo waxaa khasaaraysaoo baaba'aysaa qaybtu u beeray qofka beerta leh waxaa baxaysaa qaybtu isagu beertay marka maxay kala dhex taallaa qunmi iyo qurmi khasaare iyo faa'iido lama garanaayo waxa beertaa ka soo baxayaana waxay yihiin inay khasaaraysa inay faa'iidaysaan lama garanayo marka waa ijaara majhuula jahaaladuna maxay ka mid ahayd waxyaalaha buyuuca iyo ijaarada iyo mamnuuca ay ku noqonayaan bay ka mid ahayd shaygii haddii jahaala soo gasho qarar baa ku jira waxay noqonaysaa midaan saxiix noqonayn qofkiina markaa khasaaraha kuma raalli aha beertii waa kaa kiraystay haddana waxa weeye in waxaad ka hesho kiradaasi inaad ka helin waxay ku xidhan tahay sida ilaahay wax ugu soo saaro intaasaan kuu beerayaa kaaga kiraystay wuxuu yaallaa bayna alghulmi waalghurmi wuxuu shabbahayaa dee qimaarkii buu shabah ku leeyahay nooc qararaa ku jiro jahaalaa ku sugan lama garanayo ma wax badan baa uga baxaya ma wax yar baa uga baxaya miyay halaagsamaysaa waxbaba kama baxayaan kullu daalika lama garanayo laakiin hadduu marka kiraysto beerta uu yidhahdo beerta anigu wax kastaaba ha soo baxaan sannadkaa waxaan kaaga kiraystay lacag intaa iyo intaas ah waana muddo sannad ah wakhtigii waa muxadad samankii la bixinayey lacagtina waa macluum ya waxay noqonaysaa ijaara saxiixa ijaaro saxiixay noqonaysa oo haddii taasi ay bannaan tahay maxaa lagu xambaaraya xadiiska sheegaya naha cani culamada qaarkood waxay ku xambaareen inay tahay eh, nahyigu inuu yahay cala alkaraaha oo karaahatu tansiih looga jeedo in laga fiican yahay oo wuxuu boorrinayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam in beertii laysmaaliyo maal laysu siiyo oo la yidhaahdo sannadkan maal baan kuu siiyey intaasi adigu iska beero waxaa loo siinayaa inuu sannadkan maalo ama laba sanaan maal kuu siiyey intaa ah inaad beerato wixii kaaga baxana qaadato asalkuna aniga iskale beerti mulkigeedii igama guurin laakiin waan ku maaliyey yaa inaad beerato wixii kaaga baxa aad qaadato ayaan muddo laba sano ah kuugu deeqay ama sannad kuugu deeqay noocaasaa la boorinayaa oo waa ixsaan iyo biri weeye nahyiga can canilmu'aajarana waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo cala alkaraaha can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qadaa rasuulu ulahi sala allahu alay wasalam bilcumra liman wuhibat lahu jaabir ibni cabdilaahi waxau yidhi wuxuu xukumay rasuulku sala allahu alayh wasalam bilcumra cimri siin deeq markaa cimriga ku xadaysan oo intaad nooshahan shaygaa ku siiyey in la yidhaahdo wuxuu u xukumay liman wuhibat lahu cidda la siiyey ee loo hibeeyey ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam u xukumay wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa man acmara cumra kii cimri siiya oo deeq buu yidhi cimrigaagaan ku siiyey oo kuugu deeqa intaad nooshahay lahu isaga siiya walicaqibihi cidhibtiisana cimri siiya fa innahaa liladii uctiyahaa deeqdaasi waxay u sugnaatay kii la siiyey u sugnaatay laa tarjicu ila aladii actaaha ku soo noqon mayso ku soo laaban mayso kii bixiyey kuma soo noqonayso kii bixiyey kuma soo laabmayso liannahu actaa cataa'an waqacat fiihi almawaariis waayo wuxuu markaa ku deeqay deeq dhaxalladu ay ku dhaceen oo laga dhaxlayo mu dhaxal haleelayo ayuu ku deeqay wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi innama alcumra cimrisiinta ama deeqda cimriga ku xadaysan intaad nooshay adigaa leh allatii taasoo ajaazahaa uu socodsiiyey oo furiyey inay sidaa ku soconayso oo aynay soo noqonayn uu sidaa ku xukumay rasuululaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay uu sidaa ku socodsiiyey an yaquula waa inuu yidhaahdo hiya laka walicaqibik aday ku sugnaatay cidhibtaadana waa u sugnaatay adigiyo tafiirtaadaba waan cimri siiyey intay nool yihiin baan siiyey taasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu sidaa ku socodsiiyey oo ku fuliyey fa ammaa idaa qaala hadduu yidhaahdo miyaa hiya laka maacishta aday ku sugnaatay intaad nooshahay fa innahaa tarjicu ilaa saaxibiha waxay ku soo noqonaysaa kii lahaa ayay ku soo noqonaysaa ku soo laabmaysa wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaaday lafdigaasoo muslim u sugnaaday amsikuu calaykum amwaalakum haysta xoolihiinna walaa tufsiduuha xoolihiinna ha kharribina oo ha fasahaadinina fa innahu sha'niye man acmara ku kastoo cimri siiya cumra shay la cimri siiyey oo la yidhi intaad nooshahay adaa leh oo ku intifaacaya fa hiya liladii ucmirahaa fa hiya yadu liladii kiibay u sugnaatay ucmirahaa la cimri siiyey xayan xaaluu nool yahay wa mayitan iyo xaaluu dhintayba isagay u sugnaatay walicaqibihi tafiirtiisana waa u sugnaatay xadiidkan asalkiisa waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiisku wuxuu sheegayaa masale la odhan jiray cumre la odhan jiray anwaac ka mida catiyaadka ama waxyaalaha la bixiyo ayaa jira oo mid waxaa la odhan jiray cumra ayaa la odhan jiray cumraduna waxay tahay muddata cumurika inta cimrigaaga adigaa shaygaa iska leh waxaad ugu tasarrufaysaa oo aad ugu shaqaysanaysaa sidii waxaad leedahoo kale guriga adaan ku cimri siiye inta aad nooshahay wax kiraa lagaa weyddiin maayo cid kaa saaraysaa ma jirto adiga ku intifaacaya marka cumrada shayga la yidhaahdo ee sidaa cid loo cumri siiyo ma mulki dhammaystiranoo ciddaasi yeelanaysay noqonaysaa mise mulki dhammaystiran ma noqonayso mise mulki dhammaystiran ma noqonayso qofkan la cimri siiyey miyaa laga dhaxlayaa mise lagama dhaxlayee kii bixiyey ku soo noqonaysaa markii horeba dee waxay ku xadidnayd nolosha intuu nool yahay suwar baa mas'alada marka hore ka suura galaa cumraha la yidhaahdee mar waxaa la jiray acmartuka walicaqibik adigiyo tafiirtaadaba waa cimri siiyey oo walicaqibika mar lagu dari jiray waa nooc mar kale waa la itlaaqi jiray acmartuk mar kale waxaa lagu qaydi jiray intaad nooshaan ku cimri siiyey laakiin markaad dhimato anaa iska leh waa saddex suuro wuxuu tilmaamayaa jaabir ibnu cabdilaahi haddii ruuxii la cimri siiyo la yidhaahdo acmartu laka ama acmartuka cumra ama acmartu laka cumra walicaqibika adigiyo tafirtaadaba waa cimri siiyey taasi waxay noqonaysaa mid sidaa ku fulaysaa deeq dhammaystiran bay noqonaysaa siduu doono uu gelaayo oo walicaqibika adigiyo tafirtaadaba waan cimri siiyey hadday noqoto dee mulki ahaan waa iga wareegtay weeye aday idinku wareegtay idinka idinku wareegto idinkaa yeeshay taasi waa nooc xadiiskuna waaba ku cadiyey nooc labaad haddii la itlaaqo la yidhaahdo waa idin cimri siiyey cumra oo aanu odhan anay ii soo noqonaysaa markaana culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxay haleelaysaa nooca hore oo haddii la itlaaqana waxay ka dhigan tahay markaa la raaciyey laka walicaqibik sida riwaayada muslim ay sheegayso amsiku calaykum amwaalakum walaa tufsiduuha fainahu man acmara cumra fahiya liladii ucmiraha xayan wa mayitan walicaqibih itlaaqa cumra la itlaaqay baa laga qaadanayaa in cala alilaaq ay ugu sugnaanayso cumra haddii la itlaaqo saasay ku asaxaysa culamada qaarkoodna waxay leeyihiin mar haddaan la raacin warasadaada iyo caqibkaagana cumray u tahay waxay noqonaysaa inay ka soo noqonayso suurada saddexaad waxay ku saabsan tahay inuu yidhaahdo intaad nooshaan ku cimri siiyey laakiin haddaad dhimato anaa iskale suurada saddexaad waxay noqonaysaa intuu nool yahu inuu ku intifaacayo oo waxay ka dhigan tahay caariyo waxau yidhi acmartuka maacishta yacni waxaan ku cimri siiyey intaad nooshahay ama waxaan ku cimri siiyey intaad markaa nooshahay laakiin haddaad dhimato anaa iska leh suurada ayada ishkaal kuma jiro qofkii bixiyey inay ku soo noqonayso waxayna ka dhigantahy kal caariya toobalcaaroo kale ama ammaanay ka dhigantay loo idmayoo loo fasaxay caariye uu ku intifaaci karo laakiin hadduu yidhaahdo adiga iyo tafiirtaadaba waa idin cimri siiyey waxay noqonaysaa mulki dhammaystiran qofkiina ku soo noqon mayso waa ka guurti cidda la cimri siiyey iyo tafiirtiisaa iska leh acmartuka cumra ama acmartu laka cumra walicaqibika haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in mulki ahaan cidda la siiyey ay yeelanayso haddii la yidhaahdo haddii aad dhimato anaa iska leh ee intaad nooshuunbaad ku cimri siiyeyna iyadu way soo noqonaysa marka saddexdaas suuray calaa kulli xaal yeelanaysaa mas'aladu waxaana caddaynayaa riwaayada jaabir uu yidhi inama alcumra alatii ajaazaha rasuul lahi sala allahu alayh wasalam an yaquula hiya laka walicaqibik fa ama ida qaala hiya laka maa cishta fa inaha tarjicu ila saaxibiha waa cadda waa waadix can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaal abii hurayra wuxuu yidhi laa yamnacanna jaarun jaarahu an yagrisa khashabahu fii jidaarih laa yamnacanna yaanu diidin oo yaanu diidin oo yaanu diidin saxiixyada waxaa ku soo arooray biduuni tawkiid laa yamnac ama laa yamnacu jaarun jaarahu deris deriskiisa yaanu u diidin an yakrisa inuu ku muto khashabahu qorigiisa fii jidaarihi gidaarka jaarkiisa inuu ku muto oo ku qabsado yaanu u diidin khashabatanna waa loo dabdiiyey qori inuu ku qabsado oo gashado gidaarka deriskiisa yaanu u diidin oo ka mancinin uma yaquulu abu hurayra intaa dabadeed wuxuu odhanayaa abu hurayra yacni wuxuu yidhi maa lii araakum canha mucridiin maalii maxaa ii sugnaaday ay ayu shayin sabata lii maxaa ii sugnaaday araakum xaalaan idin arkayo waxaan idin arkayaa canha mucridiin xaalaad sunnadan ka jeesanaysaan iyo mas'aladan aan sheegayo wallaahi la armiyanna biha bayna aktaafikum ilaahay baan ku dhaartee la ku tuure oo ku tuure oo ku tuure biha sunnadan iyo mas'aladan ama maqaaladan bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda ku tuure idinkoo karaahiyaysanaya yacani idinku dhex tuure xujo aan idinku xujaynaya daraaddeed yaqhrisa waxaa loo jeedaa inuu ku muto ama geliyo ama gashado fii jidaarihi waxaa loo jeedaa fii jidaari jaarihi gidaarka jaarkiisa bacdibaa waxay u fasireen fii jidaarihi waxaa loo jeedaa fii jidaari nafsihi gidaarkiisuu isagu leeyahay inuu qori gashaday aan u diidin laakiin taasi waa baciid in looga jeedaa waxaa laga tilmaamayaa fii jidaari jaarihi qofka la deriska ah gidaarkiisa inuu gashado yaanu u diidin kaa deriska u yaanu u diidin aan ixsaan ahaan ha uga oggolaado ayaa laga tilmaamaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa xaqa deriska weynaynta la weynaynayo ayaa laga qaadanaya iyo in deriska samafal loo sameeyo iyo deriska in loo samafalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa gidaarkii inuu ku qabsado inaanu u diidin ayaa laga qaadanaya laakiin waxaa u shardiya yidhahdeen culammadu waa inaan gidaarkiisu ku dhibaatoonaynin oo hadduu markuu dul saaro dumayo ama wax ka noqonayo ama mulkigiisi inuu ku intifaaco uu u diidaayo xaalaadka noocaasi way ka hadhan tahay waayo ixsaanka uu ruuxu samaynayo in dhibaata ka soo gaadho dee tan noocaasi eh, in la yidhahdo dhibaatadu khasab bay kugu tahay ma noqonayso waxaa laga qaadanayaa abu hurayra siduu xaqa u caddayn jiray oo dadku masale ay karaahiyaysanayaan aanu uga tegi jirin karaahada ay karaahiyaysanayaan ee u caddayn jiray waxaa laga qaadanayaa eh, iyadoo ruuxa aan la dhaarsan inuu dhaaran karo waayo abu hurayre lama dhaarin haddana waa dhaartay marka xaqa in la caddeeyana waa laga qaadanaya culammadu waxay isweydiiyaan gidaarka hadduu qofku ku qabsanayo beddel ma ka qaadan karaa oo ma ka iibin karaa mise inuu ka iibiyo maaha waxay ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin maadaama la yidhi aanu u diidin waxaa laga qaadanayaa inaanu dee beddelna ka qaadan karin bimacnaa aanu ka iibin karin ay noqonayso xuquuqda isku leeyihiin inay ka mid tahay inay sidaa noqonayso ayaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen asalku wuxuu ahaa dee maalkan isagu gaar inuu leeyahy marka inuu beddel la'aan uu yidhaahdo ku qabso waa fadligii waa sidii ajarka badnayd laakiin sida kalena u bannaan inuu beddel ka qaato uu yidhaahdo dee qiimaha gidaarka nuskii bixi sidaa inuu yidhaahdaana u bannaan asalkii qaacidada ruuxu wuxuu la gaar yahay inuu isagu u xaq leeyahay ay waafaqsan tahay can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min sabci aradiin rasuulku wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam man dalama ku kastoo dulmiya qiida shibrin taa ka qadarkeed oo min alardi dhulka ka mida tuwiqahu waa lagu duuduubaa min sabci aradiin toddoba dhul baa lagu duuduubaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim qiidana waxaa loo jeedaa qadra qiida waa taa ka taakadana waxay yidhahdaan carabtu waa suulka caaradiisa ilaa faryarada caaradeeda intaasaa waxaa la yidhaahdaa taako suulka caaradiisa ilaa faryarada caaradeeda intaasaa fii lughati alcarab waxa lagu yaha shibri marka waxaa laga tilmaamayaa mubaalago yacnii qadarka ugu yar ee dhul ah hadduu dulmiyo aakhire waa lagu ciqaabayaa oo toddoba dhul qadarkeed yacnii intaasoo toddobada dhulba ka kooban ayaa qoorta loogu duuduubaya marka waa in qoortii si la dheeraynayo oo la kala jiidayo waa cuquuba waxaana laga qaadanayaa wuxuu dulmiyey laftiisii in lagu ciqaabayo aljazaa'u min jinsi alcamal marka dhulka in la dulmiyaa khatarta uu leeyahay iyo ciqaabta uu leeyahay weyn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya dhulku inuu toddoba dhul ka kooban yahay waxaa laga qaadanayaa dhulka sare ciddii mulkidaa waxa ka hoosaysana waa mulkiyaysaa toddobada dhul baa qoorta loo gelinaya lama yidhahdin haddaan wada mulkiyeyn meesha uu ruuxu leeyahay halka ka hoosaysana isagaa u xaq leh haddii waxa weeye dahab iyo wax la mida iyo macdano haddii laga helo buqcadda uu isagu mulkiyey ee uu isagu leeyahay sharcan uu u mulkiyey ay ku guda jirto waxaa hoosteeda ku jirana isagaa u xaq leh qasbiga ama dhicitaanka cid wax laga dhacaa ama dhul ha noqdo ama wax kale ha noqdee wuxuu noqonayaa mid marka xaaraana oo min kabaa'ir dunuub ah oo dembiyada waaweyn ka mid ah waana shay aad iyo aad laynoogu diiday waajibna waxaa dhulkaas uu cid ka dhacay inuu u celiyaa waajib ah waxaa kaloo la mid ah hanti kale hadduu cid ka dhacayna cidduu ka dhacay waa inuu u celiyaa ha ahaadaan xoolo nool ha ahaadaan hanti maguuraana ha ahaato dahab ama lacag wax kastoo maala ah ou cid ka dhacay waajib waxa ah inuu u celiyo toobadda uu toobad keenayaana waxay ku xidhan tahay inuu marka hore madlamada iska celiyo amaba ciddii uu ka xalaashado uu yidhaahdo ii cafiya hadday u cafiyaan inuu u celiyaa waxba laazima ah. khiyaarkoodiiyo raallihaanshahooda ay ugu cafiyaan haddii kale waajibku waa inuu u celiyaa ayagii waxay ka mid tahay towbaddiisa waxa dhammayska tiraya ayay ka mid tahay waayo waa sharti litawba aliqlaac can idembi haddii ciddii ay dhimatay waa in ciddii dhexlaysay loo celiyaa ee dhaxal joojinaysa haddii la garan waayo ciddii markaana waa in lagu bixiyaa maslaxa caamma ma aha inuu iska haysto dhul hadduu dhacay ama beer dhacay ama wax la mida dadkii lahaana ay dhinteen ciddii dhexlaysana la garan waayey xaalka caynkaasa iska qaadan maayo iskama haysanayo wuxuu samaynayaa maslaxa caama inuu ku bixiyo maslaxada iyo danta guud inuu hantidaa ku bixiyo ayaa waajib ah in waddooyinka lagu hagaajiyo lagu sameeyo birijyada lagu sameeyo yacnii cusbitaallada dadka ka dhaxeeya ee cusbitaalka guud oo kale lagu sameeyo lagu hagaajiyo waa kada wax dadku si guud ugu intifaacayaan oo dadka ka dhaxeeya waa in lagu qabtaa oo lagu bixiya haddaa taa aan la samayn waxay noqonaysaa dembigii inuu sidii u saaran yahu noqonaysa wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk